بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد darsigan waa darsigii afraad ee ka mid ah min kitaab صifaة salaaة النabiy min الtakbiiri ilى التasliimi kaأnaka taraha لsheekh الأlbani raxmat اllahi tacalى عalayh qaala الimaam raximah اllahu taعaalى baabu ma yaqطac الصalaaةa salaada wixii goynhayay buu baab yahay soo halkaa maynan ku joogin salaada wixii goynayay ee ruuxa muslimkaa la rabay inuu iska ilaaliyo markuu tukanayo ayuu sheekhu bilaabay maanta wa kaana yaquulu wuxuu ahaa suubanuhu mid yidhaahda yaqtacu salaata arajuli ninka salaaddiisa waxaa goynaya idaa lam yakun bayna yadayhi hadduusan hortiisa ahayn uusan hor oolin ka aakhirati araxli rarada qaybteeda dambeoo kale almar'atu haweenaydaa goynayso salaaddii goynaysa alxaa'idu dhiigga qabta ama alxaa'idu baaliqadee qaangaadhka ah waalximaaru dameerkaa goynaya iyo waalkalbu laswadu ayga madow qaala abuu dar radi allaahu tacaala canhu wuxuu yidhi oo saxaabiga xadiidka warinhaya ah qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa baalu laswadi min alaxmari ayga madow ka gududan ama cas muxuu kaga duwan yahay faqaala nabigu wuxuu yidhi alkalbu اlswadu ayga madoobe shayطaanun waa mid khayr daran ama waa shayطaanba baabkan marka uu sheekhu baabaystay axaadiid badan baa ku timid xadiidka abu dar baana ugu cad dhowr masala marka ku jirto masalada koobaad waxaa weeye qaطcigan la sheegay macnihiisu muxuu yahay yaqطacu salaaة الrajuli idaa lam yakun bayna yadayhi ka aakhirati araxli qacigaas jumhuur ahlicilmi waxay ku fasireen nuqsaan ajirkii baa nuqsaamaya ah yaqtacu salaata arajul ay yanqusu aw yunqisu salaata arajuli bay ka dhigan tahay ajirkiisii iyo hawaabkii salaada ayaa dhaawac gaadhaya oo nuqsaamayo isdhimaya haddii adoo tukanaya ee sutrana aysan ku oolin ay ka hormaraan haweenay baaluqaa ama dhiig iyo dameer iyo ay madow sidaas waa jumhuur ahlicilmi min asalafi wاlkhalafi ilaa yowmina hada saasaa loo badan yahay culummo aan badnayn qacigaa waxay ku fasiraan buطlaan salaaddii baa buraysa ah salaaddii baa buraysa oo yaqطacu salaaة الrajuli bimacnaa yubطilu salaaة الrajuli bay noqonaysa ruuxa salaaddiisa waxaa buriya haddaan hortiisu aysan oolin sutro iyo gabaad uu iskaga difaaco waxa maraya saddexdaa shay ee la sheegay baa burinaysa qolyaha sidaa qaba waxay ku xoojiyaan ra'yigoodaas riwaayo xadiidku uu leeyahay riwaayo xadiidku uu leeyahay oo ku timaada fii saxiixi ibni khusayma wa ibni xibbaan oo ah odhanaysa tucaadu الsalaatu min mamari min mamari اlmar'ati wاlkalbi wاlximaar salaadda waa la soo celiyaa oo waxaa laga soo celiyaa in ay ku hormaro madow ama haweenay ku hormarto ama uu ku hormaro dameer marka yaqطacudii iyo tucaadu الsalaatu salaaddii waa burtay dib ha loogu noqday macnuhu noqday wadaaddana waxay dhaheen riwaayada tucaadu الsalaatu min mari اlximaari wاlkalbi wاlmar'ati ah maxamed bin waliid baa la tafaruday can cabdillah ibn cabdillah cala ashaami ayaa la tafaruday tafarudkiisna lama aqbali karo waxaa kaloo ku jiray dhaheen hishaam ibn xasaan oo riwaayadkiisa can hayri ibni siriin aan xoog badnayn adu far bay gelgeliyeen wlcilmu cind allah qacigaasi adugu jumhuurtu siday u badan yihiin waad moodaa inay quruxsan tahay waad mooddaa inay quruxsan maaa yeele salaaddii maadaama aynu ku gallay si yaqiin ah oo ninka muslimkaa salaad saxiixa ah oon wax dhiba qabin uu galay burinteeda la yidhaha way burto waa baaila daliil cad bay u baahan tahay daliil cad bay u baahan tahay akaru salafna halkaas ayay ku dhageen macnaha labaadee ku jirana waxaa weeye alxaa'id maxaa looga jeedaa masalada labaad alxaa'id alxaa'id sheekh albaani iyo jamaaca la mid ah iyo rag fara badan culum waxay ku fasiraan albaaliqa albaaliqa almar'atu alxaa'id haweenayda qaangaadhka ah saasaa loo jeedaa oo maxaa meesha ka baxaaya gabdhihii yararka fudley iyo gabadhaan qaangaahin hadday ku hormarto dhib ma laha laakiin alimaam ibnu khusayma fii sax asagu wuxuu ku faahfaahiyey almaratu alxaa'id in loo jeeda haweenayda dhiigga qabteen daahirka ahayd waxaana meeshaa ku baxaya haweenayda daahirka aday ku hormarto dhib ma laha laakiin haweenay dhiigga qabta aday ku hormarto caado qabta salaaddii markaasi nuqsaan baa gaadhaysa ajirkii ama way buraysaa calaa ra'yin labadii qowl aynu hadda soo maraynay wadaaddo waxay yidhahdeen alxaa'idba in lafdiga axaa'id in la dhexgeliya xadiidka abidar waxay ka timid riwaayo uu leeyahay cabdulahi cali eh, ibnu zayd ibnu judcaan oo dacfi ku jiro almuhim si kastaba noqotee ninkaasi waa in xadidka la taxsiiniyo xadiidkuna shaahid bul xadiid ibni cabaas buu leeyahay inuu sugan yahay baana raajixa xadiidku lafdiga weliba xaa'id uu xadiidka ku jiro waxaadna moodaa ra'yiga odhanaya alxaa'id in laga dhigo muxuu ahaayey haweenayda dhiiga qabta inuu roon yahaad moodaa oo ra'yiga kale baaliqada aan la marin sababkuna waxaa weeye almara ah haddii la yidhaahdo maraa inta badan waxay ku dhacdaa ruuxa dumarka qaangaadhka ah lafdiga almara haddii la idlaaqo qaaliban almara ah waxaa loola jeedaa haweenay hanaqaad oo taabo gashay oo qaan gaadhay oo markaasi dhiigga heshay yaaba loo jeedaa alxaa'id marka qaydka haddii raacintaasi waxay noqonaysaa barankafayl bay noqon marka hadalka riwaayada ama naska saxaabadii nabiga ka sugan in macna dar lagu xambaarana ma quruxsano marka in ta'kiid laga dhigo waxaa ka fiiclan in tasiis laga dhigo lanna alasla fi اlkalaam atasiisu la takiid haddaan hadda dhahno almar'atu haweenayda alxaa'idu dhiigga qabta laba macnoo kala duwan wey haweenay baaliqa xaggana dhiig qabta oo waxaan ka ixtiraazaynaa طaahiradii haddiise laakiin lagu fasiro alxaa'id waa albaaliqa almar'a baa inoo soo tustay wey lafdiga almar'a baa kutusaya haaliban kuna dhaca dumarka waaweyn oon fudayda weli aan qaangadhaan ku dhicinba alxaa'id haddana haddaad tira waa albaaliqa looga sii jeedaa marka ta'kiid bay noqon oo wuxuunbaad sii dhuujisay mooyeene macna cusub maadan kordhin aduu macaanidaas meesha waa ku jirtaa sheekh albani iyo jamaaca min ahlicilmi ayagu qaciga butlan bay ku fasiraan alimaam axmed bin xambal asagu wuu dhexdhexaystay oo wuxuu yidhi hadday ku hormarto haweeney adoon sutra kuu olin ama xaa'idla ha noqoto ama baaliq ha noqotee salaadeeda buri mayso xadiidka caaishana tusahaya in nabigu iyadoo gudbanoo hor jeefto uu tukan jiray hadday dameerku hor martana ayadna salaad hijaabi mayso oo waxaa tusahaya xadiidkii ibni cabbaasee nebi maxamed saxaabada tukanaya inuu isagoo dameertiisii wato hormaray kadibna uu dameertii sii daayay safkana u galay wuxuu laakiin eymido maalinku ku hormaro salaadda waad soo celin buu maxaa yeele eyga mido isagu salaadda inuu jebinaya wax mucaarida ma laha buui haddii la tadqiiqiyo usuulka qawcidsan la fiiriyo labada xadii midna mucaarida ma axaadiista labada xadiidka ibn ah cabaas ee dameertu inuu watay safkana hormaray ah iyo caaishahii nabiga horgudbanayd iyadoo asagoo habeen salaatuleil tukanhaya ah ma mucaaradaan labada xaadiis idan maxaa yeelay shalow anagi soo maray in nabigu uu reebay in lagu tukado sabada geela wamaca daalik waxaynu soo maray inuu geela ka dhigan jiray mararka qaarkood suturo iyo gabaad in dumarku hadday ku hormaraan salaada ay jabiyaan ama ay ajirka nusqaamiyaan diidi mayso sarar ay ku jiifaan hee inaad xaggeeda u tukato isma mucaaradahayaan ibnu cabbaas dameertiisii ayadoo laftirkeedu meesha ma imanayso sutraday hor martay nebi maxamed iyo sutrada dhexooda martay mise safafkii dambey dhex martay mise meel ka fog bay martay lama hayo nasu midna kuma imanin anoo dameer wartaan soo hormaray bacd asaf kadibna salaadii waan galay waxay u inkiraan maalik bn cabaas ma'muumiintu mar haddaan imaamkoodii salaadii laga jabanaynin oon gabaadkiis iyo isagii aan la kala dhex marin ma'muumiinta in la dhex mari karo waaban soo marray oon dhib lahaynba oo sababka la bixin la dhex qaadi marka xadiidka ibni cabaasna ma mucaaraday axaadiian midka caaishana mucaaradkumaha haddii halka qaabkaa naasikhna ma jiro naasikhna ma jiro laakiin axaadii waxaa jirta odhanaysa laa yaqطacu salaaةa اlmari shayءun wadra'u ma staطactum ruuxa muslimka salaadiisa wax jebiya ama gooya ma jire dadka idin hormarhaya intaad awoodaan iska difaaca xadiid oogu xoog badan sanadkiisa xasan buu xaafid ku sheegay fi addiraaya fi takhriiji axaadiid lidaaya oo saxaabigii ibn abi cayaash la odhan jiray muslimiintii diin marka lagu dhib waagi dambe nabigu u duceey u qunada soo baxsan jiray ahaa ayaa nabi maxamed oo tukanaya damiir hor maray xadiidku suu tilmaamayo markaasuu saxaabi wuxu uhi subxaan allah subxaan allah subxaan allah nabi allow dameerka dameerka salaaddii go'day markuu salaaddii nabiga ka baxoo dhammaystay yuu nabi wuxuu uhi man almusabixu eh, aanifan ninkii subxaanlaysanayay mar dhaweyto yuu ahaa wuxuu nabi allow anigan anigaa subxaanlaysanay oo maxaa jira waxaan maqlay saxaabadu ii sheegeen in dameerku hadduu ku hormaro salaaddi ay ka kac tahay markaasuu nabigu yidhi salaada ruuxa muslimka wax gooya ma jiri wax jabiyo xadiidka hadduu asaxo wuxuu noqonayaa naasikh buu noqon maxaa jira wuxuu keenay xukumkii hore ee uu saxaabada ka maqlay wadaadku iyo xukumkii dambe nabi maxamed uu yidhi wadra ma staactum laa yaqtacu salaata mari shay laakiin wadaadaha badankood xadika waa daciif bay leeyihin ama alxaafid wuu taxsiinaya isnaadkiisa waalcilmu cind allah salaadii adugu nuqsaantaa bal ku daayay inta uun wa la helaayo hadda ku degdegi mayna salaadda way buraysaa ama axmed asagu iyo isxaaq ibn rahuya iyo jamaca min almutaakhiriin wاlxanaabila sidaasay qabaan asalaatu tijaaha alqabri wuxuu baab yahay in loo tukado qabriga xaggiisa asalaatu tijaaha alqabri wa kaana salى اllahu عalayh waalih wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yanhaa mid ka reeba an ummadda ka reeba E, tukashada loo tukado tijaaha alqabri ay muqaabil alqabr qabriga xaggiisa qabri asagoo kugu quman xagga qiblada kaa jira inaad u tukato yuu nabigu diido ummadda ka reebo fayaquul wuxuu odhan jiray laa tusalluu ila alqubuuri xagga qubuurta ha tukanina walaa tajlisuu calayha hana ku fadhiisanina in la ixtiraamay baahanto in lagu fadhiisto goga laga dhigto la lama ogolo oo ixtiraam buu ruuxa leeyahay hadduu nool yahay hadduu dhintaba in xaggeeda loo tukadana lama ogolo aad buu waliba nabigu hawshaa uga adkayn jiray saxaabada xadiidkana waa min xadii abi martad alhanawi saxaabigaasaa wariya xadiidku waana xadiid saxiixa weeye ood garanaysaa xadiid sugan weeye maran lahayn aad baa marka la iskaga ilaalin jiro oo loogu dadaali jira in layska dhowro oo aan lagu dhicin marka salaada qabrigu waa dhowr qayboode inaad xaggeeda u tukato iyo inaad ku dhex tukato labada mid un wey waxaad laga hadlaayo inaad xaggeeda u tukatana xadiidkii baa kuu diido oo lama ogolo inaad ku dhex tukatana lama ogolo qubuurta labadaaba waa la iska ilaalin axaadiiii badnayd abu hurayre iyo caaisho iyo ad garanaysaan qaatl اllah yahuuda wالnasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid xadiidka ibni cumar laa tajcaluu buyuutakum maqaabira ijcaluu min buyuutikum salaatakum ijcaluu fii buyuutikum min salaatikum walaa tattakhiduuha qubuura riwaayo kale idan guryihiinna salaada aad tukanaysaan wax ka siiyaa layidhi guryihiinna qubuur ha ka dhiganina xufaaddu iyo fuqaadu waxay ku fasireen xadiidku wuxuu leeyahay salaad iyo qabri isma qabtaan isku baabna ma ah gurigu lagu tukan waayo nabig wuxuu ka soo qaaday qabri guriba ma ah idan qubuur iyo maqaabir iyo salaad way kala caagan yihiin wey macnaha meesha ku jira iyo nebi maxamed oo yidhi yuhuud iyo nasaar allaha lacnado waxay ka dhigan jireen qubuurta ambiyadooda iyo sulaxadooda iyo masaajid ka dhigan jireen marka meel lagu tukado oo alla loogu dhowaado qubuurta in laga dhigta lama ogolo xaggeeda in loo tukadana lama ogolo qodobkaasi fuqahadu muran kama qabaan sida ibn cabdilbar iyo ibn rajabba ay ka hadleen masalada muran ma laha waxaa n hayaa keliya salaadii lagu dhex tukaday maqaabir ama xaggeeda loo tukaday ma buraysaa mise ma burayso akar اlculamaa waxay leeyihiin salaaddii ma burayso laakiin waxaa weeye nuqsaan baa gaadhay macsiyaad ku dhacday jamaaca axmed uu ka mid yahay aimo badan wa salaaddu way buraysaa waa in la soo celiyo tajibu icaadatu way burto waa in la soo celiyo alimaam ibn rajab alxambali aad buu u faahfaahaya waxaa sidoo kale faahfaahasha ninka la yidhaahdo ibn mundir fi اlawsط wa akaru ahli اlcilm calى karaahiyati الصalaaةi bayna اlmaqaabiri wa ilى اlqubuur salafku badankood sidaasay qabaan xataa imaam shaafici umku sidaa ku dhigay inay maslada aysan maslo bannaan ahayn oon la ogolayn waxaa kuu soo hadhay salaatljanaasada ayadoo ma lagu tukan karaa maqaabirta dhexdeeda middaa iyadoo axmed uu fududayn jiray masjidka ku dhex yaalle ee loogu talagalay in lagu tukada keliya salaatljanaasana way bannaanta odhan jira wuxuu kala reebi jiray salaadaha sunnooyinka iyo waajibaadka kale madaxa bannaan ee bannaanka iyo masaajidda loogu talagalay iyo janaaso masjid loogu talabo maqaabir ku dhex yaalla wuxuuna odhan jiray waxaan ka ahayn salaatu اljanaaza laguma tukan karo masjidka laga dhex dhisay ee qubuurta dhexdeeda laga dhex dhisay anas iyo jamaaca min asaxaaba wataabiciin ayagu waxay dhihi jireen masjid walbo qubur ku dhex yaala hala dumiyo mana ogolaan jirin maalin bu wuxuu soo maraa isagoo socda taabiciin dad muslimiin oo meel tuulaa ah degan oo qubuur dhexdeeda masjid ka dhisaaya markaasuu maxaa qubuuri masaajid ka galay waxaa nala fari jiray inaanu duminno masaajidda ku dhex yaalla qubuurta marka aad bay ugu adkaayeen saxaabadu taabiciintu hawsha waa in la kala fogeeyo markii uun shiicadu waddanka ku soo badatay muslimiintu ay soo dhexgaleen dad asalkoodii wataniyiin ahaayoo bariga eshiya ka soo jeedaan muslimiintu ay ku soo biireen baa aad waxaa u batay in qubuurta lagu dhex wareegaysto oo mxuu ahaye salaadihii cibaadadii loo dhoweeyo qabri baan ku khalaawayn lagu yidhaahdo oo gadaal bay baashaa ka timi fi saxi bukhaari waad garanaysaa isagoo mucallaqa hayrkiina ay wasliyeen bisanadin saxiix bayhaqi ibn abi shaybe iyo cabd bn xumayd iyo cabdirazaaq iyo bukhaarina tacliiq fi saxiix waad garanaysaan anas baa salaad tukanhaya isagoon arkaynin qabrigaana ka horrey qabriga oomuu jeedo mana arko cumar baa meel sheedaa ka arkay markaasuu ya anas alqabr alqabr alqabr alqabr buu ku yidhi war qabriga war qabriga warhe yani wuxuu kala dagaalamhayaa inuu tukado oo salaad gala asagoo qabri hortiisa u yahay anas wuxuu waxaan moodo iga fogaa cumar inuu leeyahay dayax dayax alqabra alqabra iyo alqamar alqamar soo iskuma eko inuu dayaxa fiiri dayaxa kor baan eegay buu dayaxi waa wax adduunka waa nabad haddana cumar alqabru ku soo hayaa mar dambaana arkay buu u leeyahay qabri waa ka horreeya meeshu baan ka cararay buu fatanaxaytu haddii kale bakoorad baa ku dhici waa taqaana cumar hawlihiisa marka marka aan fahmi waayey oon iisoo dhowaaday iyo wuxuu yidhi inamaa aqulu lqabra war waxaan ku leeyahay dayax kuma lihi qabriga soo ma aragtid laa tusalli ilayh xaggiisaa u tukani fa kaana anasun ibnu siriin baa ka sheekaynaya bacda dalika ya'hudu biyadi gacantuu i qaban jiray buu may aabit aabit cafwan aabit naslam bunani idaa araada an yusaliya fayatanaxa can اlqubuur buu waagi dambe hadduu ana salaad damco horta aagguba iska baari jirayba wax qabriga maxaa aagga ka dhow ilan bakoorada cumar iyo alqabra taalle gacantu intuu qabto waagu waayeleba intuu kaxay meel bannaan oon qabri lahayn bila raadsan jire inaan ku tukanno marka aad bay saxaabada uga taxadari jireen waa in aad la iskaga ilahiya hawsha ayada ah ijcaluu fii buyuutikum min salaatikum walaa tajcaluu laha qabuuran iyo axaadiis badan ba macnaha ku yimid marka cibaadadu iyo hawlaha isma galaan waa in la kala fogeeyo ruuxa muslimka ah waa inuu salaadiisa u meeldayo aadna ugu dadaalo kadibna hadhow marka lagu yidhahdo nas baa waxaan diiday ama xadiid inaad luuqluuq baarato wadaaddu maxay ka yidhaahdeen oo waa la isku khilaafay oo karaahadu ma karaaha tanziiha mise karaaha taxriim luuqluuqaa looma baahna ka fogo baa loo iskaga fogo maxaad salaadaada muran iskaga geli anniya niyadii bay u baab tahay niyadu waa qasdi niyadu waa qasdi iyo go'aan qalbiga ka yimaada weeye lafdi iyo weer lagu hadla midna ma aha biitifaaqi اlfuqaha ibnu qudaama ka hadlay ibnu nawowi baa ka hadlay raafici baa ka hadlay a'imatu اlmadaahib o dhan baa ka hadlay nin imaam matbuuca ama mujtahid ama nin caalim oo lagu kalsoon yahay diintiisa iyo aqoontiisa oo qaba ma jirto niyadu waa alfaad lagu hadlo nawaytu farad الظuhri arbaca rakacaatin mustaqbila اqiblati muqtadiyan adaan lilahi tacaala howlahaasi waxaa inagu la nimid gadaal kala nimid niyadu waa inaad go'aansato ayib shayga inaad samayso waa qasd اlficl safiino idinku qoran tahay qasd اlficli muqtarinan bificlihi soo yuusan dhihi jirin waa falki adoo u qasda lana xidhiiya samayntiisii iyo ku dhaqaaqiisi ma aha lafdi lagu dhawaaqo wadaaddaa waxay yidhaahdaan markay dadkii cajamiga diinta islaamka soo galeen carabigana aan aqoonin ba waxaa la damcay in loo sharxo niyo waa inaad niyaysataan xajka waa inaad niyaysataan soonka waa inaad niyaysataan salaadda waa inaad niyaysataan niyaysigii bay fahm waayeen baa layidhi markaasaa liniyadu waxaa wey inaad tirahdaan waxaan u tukanhayaa alla dartii salaad duhroo laygu leehay oo waajib ah sharxi loo sharxaayo ee lagu fahansiiya niyo waxay tahay yo waxaa laga dhigtay in salaadaba lagu galaayo walidaalika alimaam nawowi ibnu qudaamiya jamaca min way soo ijmac اlfuqaha bay soo guurshaan intaad allahu akbar ka dhihi weli salaadda maadan gelin allahu akbar intaad ka gaadhayso waxba maadan gaada iska darooriyamahaya nawaytu farad uhri arbaca rakacaatin mustaqbal اqiblati muqtadiyan adaa'an lilahi tacala sheekay weli waad sheekaynaysaa biyahaad ka cabbi kartaa wargalaas biyaha eshiid waad kaban allaahu akbar baa oga horaysa cinda ahlilcilmi inay salaad xidhanto ma jiraan wax qaba salaad baa inta ka hor xidhanta nin culummaa hawshaa qaba ma jiraan xataa kuwa ku yidhi waa in sidaa la yidhaahdo waxay leeyihiin weli maysa xidhmin arar iyo waxaan ku jiraa iyo muxuu ahaaye lugafit iyo la sabre bixid baan ku jiraa weli diyaaraddu maysan degin waa raran tahay waxay dhacaysaa markaad tidhaahdo allahu abar marka waba aan isku lugoynin maraad markaad u kacdayba inaad musqusha gashayd wayso u dhaqaaqday maxaa u dan leedahay inaad tukato somadaan dhegeysaa waad soo istaagtay dharkii baad xidhadhay qibladii baad qaabishay maxaa u taagan tahay ma ciyaaraysaa mise nin wax go-aan laho hawl maagan baa tahay ibnu taymiya asagu markuu dacaadinaya qolyahan wuxuu yidhaahdaa wuxuu yidhi in la niyeysto niyada lagu hadlo wuxuu yidhi waa khaطأun fi sharci wa khabalun fi اlcaqli niyada in lagu hadlo buu ihi waana khaطأ xagga diinta waana dabaalnimo iyo nacasnimo xagga caqliga garashada iyo garaadka waxay la mid tahay ba adoo beriis lagu keenay habaysan iyo hilibkiisi qaadaan lasuu soo dhexdhigay oo yidhi waxaa niyeysta beriiska inaan cuno kadibna aan ka noolaado gaajadaan iskaga babeeyo raggan aan iska dhacasho maxay tahay waxaas wuba ku hor yaallaa inaad isii yeeratay waa lagu keenay ma inaad niisataad u bahanta inaad cunto bini aadamku bini aadamku wixiisu waa iraado camalku waa camal iraado qalbiga ka imanaya nabigu inoogu gaabiye wuxuu yidhi midkiin hadduu masaajidka soo aado oo masaajidka uu tago salaad buu ku jiraa ilaa intay salaaddu xabisayso salaad baa u socota qasdigaa iyo ficilkaasaa lagaa rabaa ilaada allahu akbar tidhahdana salaad ma aadan gelin wixii intaa ka soo hadhay waa warbadniha la iska daayo takhriijaadka fuqahada qaarkood iyo mutaahiriin warkood yaan lagu lugoyn sheekhu laftirkiisu niyada hadda markuu fasirahayay tacqiidka hoosta uu ku sameeyey ma waafaqsane oo niyat wuxuu ihi sheekhu alqasdu fayuxdir اlmuصلي fي dihni ذات الصلاة وma يجiب التacaرض lah min صفاaتiha kالظهرية والفرضية وغayriha ثuma yqصد أو yqصد hذه الcلوم qasدا مqاarنا لأول التكبير الإmام النwوي في شرح المهذب wuxuu ka soo guuriyey imaam الxaramayn غazali في الwasيط iyo muxaqiinta shaaficiyada inaan loo bahayn hawsha ayada ah waa tacqiid bay yidhahdeen fuqada shaaficidu shareecadu way fududahayba istaag niyada waxaad ku qabataa salaada tukanaysa afar weeye o duhur baa la yidhahdaa labo farad weeyo allah kugu lehaye inta horta ma ogaataa bal ku qaba marka qalbiga wadaab isu sheegahay mar waad kusoo qabatayba mada issii waad kusoo qabatay yaad wax u sheegaysaa ruux kale miyaad u warramayso adaa isu warramaya waxaan hadda aad ku darooriyamayso soomaanso qalbiga kuma haysin qalbiga yakfi asagaa kugu filan sheekhu marka tacqiidkaa dambe uu adkeeyey ma aha musalla ruuxuu markuu soo weys duurkii ma la gaadhay haa wuu ogya wuxuu tugan inuu duur yahay waana u taagan yahay maxaa kaloo dhiman wuuna u labistay qibladuna u qaabilay marka iska hawlaha la iska yareeyo وكان sلى الله عليه وسلم يقول wuxuu odhan jiray inama الأعmaalu acmaaشhu waxay ku asaxdaa ama ay ku xidhantaha biالنiyaati qasadka iyo ujeedooyinka وإنama لكuلi اmriئin ruux walba waxaa u ahaado helhaya أjar iyo ثawaaba iyo dembi iyo macsiya intuba maa nawa wuxuu niyoodo xadiikaad arbiciinkaad kusoo barateen wax badan kaga noqon mayno atakbiiru allah akbarsigiitakbiirsi buu eh, u baab yahay atakbiir allah akbaraysiga inaad allah akbar seeto salaada allah akbar ku xidhato niyadii waa a waxaa weeye niyadii iraadadii iyo go-aankii qalbiga ahaabaad soo martay kadib maxaa ku xidha dhawaqii sharcigu sheegay oo allah akbar ahaa uma intaa kadib markuu nabigu niyeysto qibladana uu qaabilo kaana waxaa sal slam yastaftixu salaata salaada kii ku furfurtu ahaa biqowlihi weedhiisa uu yidhaahdo allahu akbar allah wax walba ka weyn wa amara bidaalika kaasuuna faray inuu sidaa yidhaahdo almusia salaatahu ninka salaaddiisa bi'iyey ee halleeyey ayb kamaa taqadama sidii soo hormaray allahu akbar inuu yidhaahdo wa qaala lahu wuxuuna ku yidhi musii salaatihi aw salaatahu inahu qise ama inahu wariya shaniye inahaana ku yimaada xadiidku labaduba way yimaadaan laa tatimu ma dhammaystir mayso salaatun salaad liaxadin min annaasi axad aadamaha ka mida salaad u buuxsami mayso xataa yatawada'a ilaa weyse qaato fa yadaca alwuduu'a weysada uu dhigo oo uu mariyo biyaha mawaadicahu meelihii loogu talagalay shareecadu wejiga iyo gacmihii iyo madaxii iyo ilaa lugihii uma yaquula kadib uu yidhahda markuu weysada dhammaystira kadib intuu isqotansho allaahu akbar allah wax walba ka wey allahu akbaru min kulli shay wa kaana yaquul wuxuu kaloo nabigu odhan jiray miftaaxu salaati salaada furaheedu waxaa weeye lagu galo aطuhuuru weyse qaad weeye iyo طaharo wa taxriimuha yani furaha lagu furo lagu bilaabo weeye yacnii xadadka iyo nijaasaadka ayaa salaada kaa manci waa quful weeye quful baa kugu xidhan bimacnaa intaad weysela'aan tahay quful baa kugu jaban qufulka waxaa lagu furaa oo lagu jabiyaa ahaaro aadasho ahuur sida miftaaxu salaati ahuur saasaa looga jeeda dhada in laogaadaana aswab ah wa taxriimuhaa gelidda salaada lagu galana waxa lagu galana yani marka hore waa mamnuuc baad ka ahayd laba diblaad u xidhnayd quful baa kugu jabnaa weysaa la yskaga jabiyaa salaadna maxaa lagu galaa allahu akbar wa taxriimuhaa xarmashadeeda lagu galana adtakbiiru allah akbaraysi wey wa taxliiluhaa waxa lagaga baxaa ilaa salaadda intaad ku jirto waxaa mamnuuc kaa ah wix horaan kuu bannaanaa shay horaan kuu bannaanaabaa markaa lagaa reebi oon lagu ogolayn idan waxaad ku xalaal noqonood ku xalaaloobi attasliimu salaama naqsi intayna marka sii gudagelin xadiidkan hore ee allah baruu nabigu ku geli jiray ah waa sidaa inoo dhigan weeye waana sida culimmadu ay u badan yihiin laakiin fuqahadu way qodqod badan yihiine ma og tahay a'immada saddexda ah maalikiyada Ah, imaam maali shaafici iyo axmed iyo asxaabtoodu saddexdaa wadaad iyo dadka raacay iyagu waxay leeyihiin allahu akbarta waxaanka an ku xidhmi maysa salaadu lafdigaa nabigu inoo bardhabay ee u cayimay waa lafdi bidix iyo midig aan looga leexan karin nabi allow seen kuugu salina saa igu saliya seen u tukanaa sidan u tukada saluu kamaa ra'aytumun usalli allahu akbar dhaha lafkaad allahu akbar waxaan ka ahayn salaada ku xidhi lamana ogolo waa dikri waajiba waa rukni asaasia inay rukni tahay muran badanba ma laha inaga sooma mm, inay xanaabiladu qabaan xanafiyadu isagu waa shardi ka horeeya salaadun salaada ka tirsan waa ina soo tilmaan idan ruknigaas asaasigaa ah, lafdigiisaa lama bedeli karo waxba laguma dari karo waxaan asaga ka ahaynin lama adeegsan karay saddexda madhab ku tage annaga shaaficiyada ah yaa xoogo waxaan ku daraa waxaa la dhihi karaa oo kale al in la geliyo al in lagu daro keliya allaahu abar soo ma ahayn al un ku dar allaahu abar allaahu labar al baa lagu dari karaa oo kelimada iyadoo mucarafo oo la tacriifiyey iyo iyadoo munakara waa isku macna iyay yidhaahdaan shaaficiyadu laftirkeedu in laga joojiyaa fiican laakiin waa wej iyo qowlay leeyihiin wey saddexdaa madhabood halkaasay mareen waxba yaana kugu sii dhibin ama alxanafiya iyagu waxay leeyihiin lafdigan maqsuud ma aha lafdi walba iyo ism walbo ilaahay lagu weynaynhayo yaa salaadda lagu geli karaa almaqsuud waa in dikri iyo duco rabbi lagu weynayn salaadda lagu galo allahu alcaiim haddaad tirahdo way kuu xidhmi bay dheheen allaahu اljaliil way kuu xidhmi allahu اlakbar iyo allahu اlkabiir kulli way lafdi walba iyo dikri walba iyo magac walba ilaahay leeyahay ama rabbi lagu weyneeyo ood ku gasho yagfii bay taagan yihin maqsuudku ma ahay dheheen lafdigane waa macnaha sidiinuba raggiinan xadiidka ku takhasusay ee aariyiinta ku baabadeen ba inuun lafsi la iska lalaadshiye macnaha fiirsha marka waxaa la yidhi lafdiga aanu ku dhegna nabigaa nuba bardhabay asagaana ka fiican wax walboo la sheego lannu lafdi la macna maba jiraba allahu akbar min kulli shay macnihiisa xataa ka mucarafka ma keeni karo allahu kabiir baan keeni allahu kabiir iyo akbar farq baa udhexeeya mubaalaqiya waa maxay sifo caadi ah ayib tafdiil baa ku jira akbar min kulli shay kabiir oo faciilaha ku jirta mubaalaqa laakiin lamid ma aha allahu alcaiim allahu ljaliil kulli war lafdigii nabi maxamed kuu bardhabay maxaad oga baydha horta ood u baalmartay maxaa kugu kalifay n n n n socon maysa haddee macnaha macnuhu sharcigu u maagay baa jirta ilaahay baa yaqaan rasuulkiisi baa yaqaan ka leex ku dhaga aduu intaas way jirtaa un la socdo ka socdo xadiidkan dambe ee innahu laa tatimu salaatu liaxadi min annaasi xataa yatawada'a fayadaca alwuduu'a mawaadicahu uma yaquul allahu akbar bacd almucaasiriin baa daciifiye xadiidkaas oo waxay leeyihiin waa xadiidu rifaacata bnu raafic alansaari weeye xadiidku riwaayada lafdigan uu ku yimaado salaadu ma dhammaystirmayso ruuxna salaadiisu u buuxsami mayso uu weysada meelihii loogu talagalay marsho kadibna uu yidhahda allahu akbar lafdigaasi kuma imanin bani ilaa fii riwaayati isxaaq bni cabdilah bn abi alxat alansaari an cali yaxya bni khalaad can abiihi can camihi rifaacat bn raafic aansaari اlbadri sidaasay yidhahdeen laakiin waa waraan jirin wey xadidku waa sugan yahay sidaa darteed xadiidka waxaa wariyey tirmidi wuna waana xasan buu yidhi waxaa saxiix yahay alimaam alxaakim ixtaja bihi النasaa'iyu fii sunanihi الsuغra waana saxiix agtiisa wakadalika ibn اljaruud bukhaari baa rajaxay xadiidkan riwaayadiisa min riwaayati xajaaj ibn minhaal can hamaam ibn yaxya can isxaaq fii taarikhi اlkabiir waa rajaxay wuuna ka xoojiye riwaayaadka kale alimaam albazaar wuxuu yidhi xadiidkan musii'i salaatii ku saabsan laba saxaabin baa warida yaa warisa abu hurayre iyo iyo rifaacat ibnu raafic alansaari wuxuuna yidhi xadiidka rifaaca ka dhammaystiran midka wa hada alxadiiu laa naclamu axada rawaahu can rasuuli lah sal slam ilaa rifaaca ibnu raafic wa abu hurayra wa xadiiu rifaacata atamu min xadiii abi hurayra wa isnaaduhu xasan sidaasuu xukumay wakadalika waxaana ku jira xadiidka uu xukumhayo lafdiga sheekha lagu haysto bazaar xukumay alimaamu xaakim araazi iyo abu zurcat araazi fii cilali eh, ibn abi xaatim ayaguna waxay rajaxeen xadiidka sheekhu uu baabaystay riwaayadiisa ariiqu ku yimaado marka xadidku xadid saxiixa weeye warka ay mucasiriintu sheegeenna qiimo saasa ma laha waxay ka cararhayaan lafdiga allahu akbar sheekh muxuu iskugu dhibay xadiis aan fiicnayn oo laisku haysta muxuu ka doonay axaadiis saxiixaynka fakaana yukabir muu iska keensado wuxuu sheekhu rabaa lafdiga laa tatimu waa ka cad yahay salaadu ma dhammaystirmayso ilaa aad weyse dhammaystiran la timaado allahu akbarna aad ku gasho wixii kale markaa layska daayaan lagu lugiin wey wa kaana wuxuu ahaa sal ly slam yarfacu kii kor u dhiga sawtow dhawaqiisa bitakbiiri codkiisa korba ugu qaadi jiray xataa yusmica ilaa uu maqashiyo codkiisa man khalfahu cidda ka dambaysa xataa yusmica man khalfahu lafdi xadiidka ku yimid ma aha xataa man khalfahu lafdi xadiidka ku yimid ma ee waa riwaaya bilmacna min ashaykh ushaana ina in lagu baraarugo waxaan soo aroortay nabig sal slam wuu xidhan jiray wuuna maqashiin jiray takbiirta korba u qaadi jiray waan maqli jiray jahrigii dadka ka dambe ay maqlahayeen buu sheekhu kuu cabiray xataa yusmica man khalfahu inaad hoos u xamlaysa lama rabe haddaad imaam tahay waa inaad maqashiso ruuxa salaada iyo xidhashadaada iyo takbiirsigaada si uu kuu daba socdo maamuumku ila aduu ku daba taagan yahay mugdi bay noqon kartahay ayb marka lafdiga xataa yusmica man khalfahu waa riwaaya bilmacnaa ee ma aha lafdiga xadiidka ayb wakaana sal اllahu alayh ali wasalam waxaa idaa marida hadduu bukoodo xanuunsado nabigu hadduu xanuun ku soo kordho rafaca abubakr baa kor u qaadi jiray sawtow dhawaqiisa abubakar baa asagoo codka qaadi jiray yuballiqu الnaasa dadka asagoo gaadhsiinaya takbiirahu takbiirta rasul sal l slm rasuulku waayihuu xanuunsanaa dee nabigu ma dhaqan badan ma ahayn waagu xanuunsaday ee geeridu xanuunku u dhintay uusan ka kicinba waa kii dhowr gooru nabiga ku daba tukaday abubakr marna nabigu imaam noqda abubakr oo daba taagan marka codkiisa waxaa gudbinhayay abubakr markuu nabiga allahu abar yado dadku ma maqlahayaan allahu akbar mubaliqa somaali arag masaajidda xaramkaoo kale masjid nabowi iyo masjid almakiba mubaliq baa iska taagan midkaas salaadiisu waa baaila biitifaaq midkaas salaadiisu waa baaila biitifaaq fuqahaa culummadu waxay leeyihiin hadday baahi timaado xaaje aan laga maarmayno imaamkii in codkiisii la soo tabiyo say oola socdaan ma'muumiintu tanaqulaadkiisa maalu imaamku marayo waa laazim waana bannaan tahay laakiin haddii imaamkii la arko ama takbiirtiisii la maqlahayo inaad adugu takbiirsato dadkan gaadhsiinaysa ad waa ku buraysaa hadda markaad xaramka tagto somayd arag imaamka tiisii baa dhaafka dilaacinaysa mikrofoonka baa halkan kaa saar oo halkaa kaaga dhegan oo agga warya kaa yar gaayaa ku qabanba nin baaba iska daba dhawaaqi oo xataa adkaartay samcalo o dhanba kaa mashquulinba oo haddana baashan eeraysomayda arag midkaas salaadiisu ma asixin salaad la'aan weeye marka lugooyada ha la iska ilaaliyo lugooyada ayaan lagu lugoyn haddii imaamkii loo baahdo in codka laga soo tabiyo baahi keenta saxiix laakiin imaamkii oo la maqlaya takbiirtiisii oo asaga dhawaqisiba la maqlay inaad ka daba dhawaaqdo waa dhaqan xuma sharcina maaha diintuna ma ogolo fuqahaduna waxay dhaheen salaadda ku buraysa wa kaana idaa marida markuu nabigu xanuunsado wuxuu ahay rafaca abubakar baa kor udhigi jiray sawtahu codkiisa yuballiqu asagoo gaadhsiinaya annaasa muslimiinta ku daba tukanaya suubanaha takbiirahu takbiira eh, annabiy sala allahu calayh waali wasalam wa kaana yaquul nabigu wuxuu odhan jiray idaa qaala alimaamu imaamku hadduu yidhaahdo allaahu akbar uu xidho faquuluu dhaha allaahu akbar nawitu usalli miyaad haysaan iyo usalli farada duhri akbar dhahal nabiga saasuu ku leeh wix kale joojiyo ayib ma ogtahay la yidhi Eh, waxay dhaheen soomaalidu caada la khilaaf cadha allay leedahay caada la khilaaf cadha allay leedahay waa qaanuun u dejisan la soco waa qaanuun dastuuri ah oo remiyu ku dhaqmaan wey dadkii markaa uun intay uun caqliyaysteen naweytu usalle iyo farada duhri iyo howlahan baa lagu soo waday war allahu akbar ka bilaaba suubanaha ka bilaabi jira oo saxaabaha ka bilaabi jira oo madaahibtii aad ku dhaqmayseen baa sidaa qabta lagu kari maayo bal waxay kuu arkaan inaad wax kale iyo fadqaalla wado oo diinta dabakatuur ah oo cusub oo dadka sanka gelinayso <laughs> imtiaan baa taagan وكاaن يuuل إdا قال الإmام الله أكبر فقuلوا الله أكبر xadيiثkana ومiن xadيiث أبي سعيد الخdري wadaad معاaصirina waxay ku cileeyeen waxaa la تفruday عبد الله بن عقيل عaن سعيد بن مuسyب عaن أبي سعيد الخdري ولayس بشhayء hwشha ciladaasna cilo jirta ma فqad احتaجa بxadيiثihi أحمد waisxaaq wاlxumaydiy waqaala اlbukhaariy muqaarib اlxadiid waa inagii tirmidi ku soo maray ayib ninkaa nin culus wey haddaan salina bu i inuu saxiix yahay ama sugan yahay xadiidkan wadaadka wadaadka naqdinaya axaadiis saxiixanka ku timid oo ka fiican baa jirteen muxuu kan u maagay maxay tahay macnuu u maagay waxaan len wuxuu u maagay lafdigu cad baa ku jira axaadiis saxiixanka ku timid waxay ahayd idaa kabara fakabiru wa idaa rakaca farkacuu ee ma ahayn faquluu allahu akbar farqi baana u dhexeeya aljumla ismiya iyo jumla ficliya takbiirsada oo jumla ficliya ah iyo allahu akbar farqi baa udhexeeya takbiirsada waxaa lagu fasiri karaa ilaah weyneeya laakiin allahu akbar dhah waa tacyiin lafdi bar dhaban weyo bidixii midig midna meel aan laga mari karin saas wadaadku u doortay sida axaadiidta horeba marka macnuu u doortay macnahaasaa ku jira haddiiba la yidhahdo xadiidkan abi saciid dacfi baa ku jira waxaad meel aad ka marayna kii cali bn abi aalib fii musnad اlbazaar oo asagu saxiix yeelay oo xaafid xajar u yidhi waa saxiixun calaa sharطi muslim ayib oo ibn qaطaan alfasi asaguna uu yidhi waa xadiiثun صaxiixun fii غاaية الصحة بيان الوهم والإيهام أن النبي صلى اه عليه وسلم كان إذا قاaم إلى الصلاaة قاaل الله أكبر marka waxaa weeye labadaa taa doontaa ugu doora ama xadiidka abi saciid farxa ka qaad ama midka cali dhuntaa kuu gala aday kuu taalla ama kii horeynu soo marray muxuu ahaa rifaacat ibn raafic Eh, alansaari marka axaadiidu sidaasu sheeku umaada marka allah akbar baa lagu geli wax kaloo lagu galayana ma jiro baabu rafci اlyadayn gacmaha in kor loo qaada marka la xidhanhayo ilan allah akbarti waa la artay gacmaha waa in la raacsho wa kaana wuxuu aha suubanu sal اllah alay wasalam yarfacu kii kor u qaada yadayhi labisa gacmoodee barakaysan taaratan mararka qaarkood maca takbiiri allah akbartu raacin jiray mar wuu israacin jiray allahu akbar inuu yidhahdo israaciyo oo isla socdaan xadiidkaana waa axaadiis badan baa ku tuma waana sida axaadiistu u badan tahay axaadiistu waxay u badan tahay in takbiirta iyo la israaciya rafculyadaynka oo aysan kala hadhin axaadiis saxiixanka ku timid sunanka iyo masaanida iyo akaru maa warada fi lbaab axaadiista ku soo arortay baabkan rafculyadayn waxay u badan tahay in la xidhiidhiyo oo laysku laro takbiirta iyo gacmo koruqaadidda wa taaratan marka qaarkoodna bacda takbiiri allah barta kadib buu gacmaha qaadi jiray bacda takbiir oo alla abarta horayn allaahu abar gamaha marka igi jiray allaahu abar gamaha xigi jiray riwaayadda marka bacda takbiir sheekhu hoostu wuxuu igu dhigaa aniga waxaa soo saaray bukhaari iyo nasaa-i bukhaari iyo nasaa-i sida sawaabkaana bukhaari ma soo saara lafdigaas waa min waa min afraadi muslim xadiidku waa min adii min afraadi muslim bukhaari xadiidka asalkiisuu soo wariya wariyaa laakiin lafdigan tusahaya in takbiirtu ay horayso kadibna gacmaha kor u qaado muslim baa la tafaruday sidaa darteed baa alimaam eh, alciraaqi fii kitaabi arxi tariib bishari taqriib wuxuu yidhahdaa laa aclamu axadan qaala bihi laa aclamu axadan qaala bihi nin faqiihoo qaba takbiirtu ha horayso kadibna gacmaha kor u qaad way kala tageen mogta allahu akbar xaggee u socota mar dambe ma yar quruxsana mogt baashana waa socotaa fiican allahu abar wadaadbu gamo intaa maaad u haysataa lagu leeyahay marka tan markuu yar adag tahay taaratan bacda takbiirtaas waa min afraadi muslim muslim baa la tafaruday bukhaari ma wariya lafdigaas xaafid alciraaqi wuxuu yidhi caalim ku dhaqmay oo sidaa qaba ma ogi anugu wakadalika alxaafid ibn xajar asaguna fatxubaariga sidaasuu yidhaahdaa oo wuxuu yidhahdaa walam ara man qaala bitaqdiimi الtakbiiri calى الrafci ma arag bul wax yidhi takbiirta ha laga hormariya gacmo koru qaayidda oo gacmuhu ha dambeeye takbiirtuna ha horayso sheekh albani laakiin asagu wuxuu leeya labadu saddexda waa sunno way bannaan tahay wuxuuna ka soo guurshaa tawalminihiisa kitabka tawalminaha loo yaqaano inuu yahay qowl fii madhab اlxanafiya waa run weeye xanafiyadda qowlka waa jira laakiin markaan fiiriya waa qowl daciifa agtooda innaga haddaanu shaaficiyana soo aqwaal ma lihna qawi iyo iyo daciif qowl muctamada mid laga qiilbaadhaso ma kala jiro qowlka xanafiyada odhanaya takbiirtaa horayn rafcigaana dambaynaya waa qowl aan tabar badnaynoo muctamad ahayn fii madhab alxanafiy laakiin muhimaddu waxaa weeye in wadaadka looga horreeyey intaasuu sheeku ka rabaan malaynaya riwaayada muslimna waa xadiid saxiixa ah. wadaad wa isku ku sheegaan wax shuduud ku sheegay ma jiro a'immadii hore oo dhan saas ku mareen nin sharxa iyo nin dulmara nin yidhaahda xataa xaafidkoo yidhi walam ara man qaala bihi waa daciifan waaye ciraaqi waa u bixi waaye marka wadaadamo mucaasira warkiisa kuma jiro ayib haddaad ku dhaqmaysa iyo adaadan ku dhaqmaynin ba almuhim ummaddu labada kale u badan yihiin in uu rafcigu horeeyaba oo intaad gacmaha kor u qaaddo allahu akbar aad tidhaado iyo inaad israaciso labadaasaa loo badan yahay in aad takbiirsato kadibna gacmaha mar damba aad la soo dhufato waa midda uu culimadu leeyihin wax ku dhaqmay maana arag wa taaratan mararka qaarkoodna qablahu qabla rafci qablahu qabla takbiir cafwan qablahu qabla takbiir takbiirta horteed buu gacmaa kor u qaadi jiray hoosta shooxuu ku qabtay bukhaari abu daawud baa warinaya sawaabkuna waa muslim baa warinaya bukhaari xadiidkun buu wariyaa laakiin riwaayada sidaa u caddaynaysa muslimba labadaba muslim baa iska leh marka layska soxo hawshaas labada labada qaabba wuxuu ku caddeeyey asalka sheekhu kitaabka asalka kitaabka kama maarmo labada hore anuu aan kuuri wasaa iskaga saxaa waxa anuu aan leeyahay mee sheekhaaba ku caddeeye asalkiisa asalka weyn ee saddexda mujalladka abuu saa ugu caddaynaya laakiin khulaasadii markuu khulaasanyahay baa xoogow saquqali ama waa sakateeyey surmaseegtaa iska jirta wixii adoo garanaya marar badan ka ilduufaysa wa kaana sala allahu alay waslam wuxuu yarfacuhuma gacmaha kii kor u qada labada gacmood markuu takbiirsanaya xidhanayo mamduudat alasaabici arahoodoo la taagay arahoo idsan saa u idsan masaasaad dhihi mise araha waad fidin qolyaha saa iska dhihin mogta ood moodo araha in ka jaban yihiin war araha waa in la taago oo la fidiyo ayib mamduudat alasaabic laa yufariju ma kala geyntirin baynaha bayn alasaabic sidaa ma dhihi jirin saas in la yidhaahdo sida adoo mxuu aha faraha lagaa galay walaa yadumuhuma iskuma qaban jirinoo ma dumi jirin saa iskuma ciidhiji jirin waa sida hadda ka muuqata laa yufariju baynaha waa musalla walaa yadumuhaana waa in laisku dhejiyo damigu wuxuu kaloo noqon karaa in sidaa laga la duduubo damigu wuxuu kaloo noqdaa tontoomo inaad feer duubodan u noqdaa marka labada macnaba lama ogolo waa inaad faraha fiisaan loo jeeda laakiin maadaama laga soo hadlaya faraha faruhu waa inay fidsanaadaan oy baxsanaadaan xaggana ay toosan yihiin ma qibladaa loo jeedin mise waa laga jeedin wax xadiioo ku asaxay in saa la dhihi qiblada loo sii jeedin ma jiro in saa loo sargafo seef laga dhigana ma jiro in la babcina ma jiro in saa la odhana ma jirto sida kuu dhib yar umbaad la iman laakiin maadaama xaadiisu ay ku timid furuuca udunay suulka iyo faraha ayuu nabigu qaabilin jiray dhagaha waxaa laga fahmayaa gacantu inay markaasi baabacdeeda usii jeedo qiblada ibnu qayimna zaadka wuxuu i waa sidaa in la yeelo waa inaad gacmaha usii jeediso qiblada wadaaddu waxay idhahdeen wax nasoo ku yimid ma jire waxaa laga yaabaa inuu oga qiyaas qaatay faraha lugaha oo xadiid waxay ku yimaadeen faraha lugaha markaad sujuudsan waa inaad jirjicdo saa qiblo usii jeediso saa lama dad markay tukanayan faraha laabaa jira lugaha somayna arag waynu gaari doonaa faraha lugaha waa inaad sidaa tidhaado oo ay cidhibtoodan usii jeedsatay baabacdoo faruhuna ay xagga usii jeedsadaan marka maadaama farihii adimada hooseba qiblada loo sii jeedinayay kuwanna waa qiblada aadaan macalbaabacdooda sacabka sidaasadu qiyaaska waa jira laakiin nascad ma jiro nascad ma jiro xadiidkan asagu ee hadda aynu hayne lixaad xadiidka lixaad uu yidhi walaa yufariju laa yufariju baynaha walaa yadumuha xoogow warbaa ku jira warbaa ku jiro aad baa looga hadla wadaaddaa aad uga hadlo way aiiiyaan way daciifiyaan oo waxay leeyihiin waxaanu soo arooray laba lafdi laba lafdibaa sugan nabigu markuu salaada u taaga kaana yadayhi maddan kaana yarfacu yadayhi maddan maddigaasi waanu aragnay dheh oo waan waa macquul oo xadiidku horta xadii abi hurayra yaana si iyada ula qabsato xadiidka haddaan haynee kaana yarfacuha mamduudat اlasaabici laa yufariju baynaha walaa yadumuha waa min xadiid abi hurayra sida mashhuurka ee xadiidka ku badanna waa in la yidhaahdo nabigu rafaca yadayhi maddan gacmihiisuu kor u qaaday asagoo taagahayo gegahaya in la yidhahdo laa yufariju baynaha walaa yadumaha kuma imanin bay dheh ayb riwaayo kale waxaa ku yimid kaana idaa kabara lisalaati nashara asaabicahu markuu salaadda nabigu xidhanayo farihiisuu irdhiniyuu jiray axmed bin cali bn اmadini iyo isxaaq iyo muxadiinta fiqiga ku fiican waxay dhaheen yarfacu yadayhi maddan iyo nashra asaabicahu kabara lisala waa isku macno oo waa maxay waxay dhaheen waa ataswiya faraha waa in la simo oon la kala qalloocinin wamaca daalika laysku dumo faraha in la simo oo laysku dumo maay kusoo urursatay waxay ku soo urursatay laa yufariju baynaha saama jirin walaa yadumhum ayna diidaysa labadii xadiiee nashara asaabicahu iyo rafaca yadayhi maddan waxay ka hor imanayaan walaa yadumuha laakiin laa yufariju baynha way la socotaa way la socotaa way waafaqsan tahay sikastaba noqotee xadiidka wadaadaa marka qaabkaas u celeeya riwaayada hadda aynu hayno ee inoo qoran <clears throat> waxaa wey riwaayatu abi caamir cabdilmalik alcaqadi asagaana la tafaruday baa la yidhaahdaa wadaaddaa qaabkaa ku celeeya laakiin damiga waaa la dhihi kara wuuu ujeedaa xadiiku damig wuuu ujeedaa ma duubi jirin ma duubi jirin w tontooma kama dhigi jirin say isu waafaqaan nabigu faraha waa simi jiray waana taagi jiray waana toosin jiraa loo jeeda ee madu duubi jirin marka intii ta'wiil la helahayo xadiidka in lagula ordo la daciifiyo waa laga roon yahay wamaca daalika culamo badan baa xoojisay oo sidaa ku martay wa kaana sal اllahu alayh ali wasalam wuxuu ahaa yajcalhuma kii ka yeela markuu kor u qaadahayo xadwa mankibayhi labadiisa garbood aadankooda meel ku aadan garbuu la simi jiray marna waa dhaafin jiray ayb yajcalhumaa xadwa mankiay tilqaaa mankibay aw tujaha mankibay labada garab muqaabilkooda ku aadan garbuhu la simi jiray wsaas wa rubbama waxaa laga yaabaa kaana yarfachumaa inuu gacmaha kor u qaado xataa yuxaadiya ilaa uu la qaabilo uu ku beego bihimaa labada gacmood furuuca udunahii dhgihiisa fiidooda dhagaha fiidooda inuu korba u qaado dhagaha fiidooda geeyo yaa laga yaabaa marna uu garbaha la sinto inaad garbaha la sinto inaad kor u qaaddo intaba waa nabigu waa samayn jiray wadcu lyumna cala اlyusra wاlmru bihi gacanta midig inta bidix la dul saaro ilaan salaaddii qibladan istaagnay istaag baanu u istaagnay waan xidhannay gacmihii kor baan u qaadnay markaan dhigayna xaggeen dhigayna waa in laisweydiiyo midigta iyo bidixda teebaa dul marina waa in labadaa qodob baa ku wadhnay wadcu lyumna midigta in la saaro oo la dejiyo cala yusra bidixta bidix la dul dhigo wاlmru bihi iyo farid la isfaray wadcigaa asagaa wاlmru bihi ba aniguna biha dad buu u qoraya miya wa kaana salى اllahu عalayh wali wasalam wuxuu yadacu kii saaro oo dejiya yadahu اlyumna gacantiisa midig cala yusrata bidix buu dul saari jiray wa kaana yaquulu wuxuu kaloo odhan jiray inaa anagu macshar اlambiya ambiye haddaanu nahay umirnaa waxaana la faray bitacjiili fitrina afurka inaanu dedejinno haddaanu soomo nahay qoraxdu markay lebidhaba inaan afuro wa takhiiri suxuurna hiraabtana aan dib u dhigno oo inaan saamaleyl aan la suxuurino sagaal saac sideed saace markay salaaddu soo dhowaato xaggana laga gaari karo suxuur la suxuurto maxalushaahidku waa an nadaca waxaa kaoona la faray an nadaca inaanu saaro aymaanana midigtayada calaa shamaailna bidixdayada gacanta bidix inay hoos marto midig sarrayso fi salaad salaada gudaheeda xadiidkan alimaam albayhaqi baa daciifiya nawowina waa daciifiya fi sharxi اlmuhadab sida muuqatee daahirkaana xadiidku inuu xoogan yahay weye xadiidku inuu xoogan yahay weeye maxaa yeele waxaa umqhraati ka xadiidkii cumar ibni cumar baa umqhraati ka cahay cinda aلطabaraani xadii caaisha cinda daara qudni xadii abi hurayra cinda daara qudni wail bn xujr iyo shadaad bn sharaxbiil axaadii dhowra macnaha ku timaada xadiiku inuu sugan yahay baa raajix sidaa darteed waxaa saxiix yeelay ibnu sakan waxaana sanadkiisa saxiixiyey eh, calaauddiin muqlata ibnu qaliij fii sharxi ibni maaja sheekhi horti marka sidaasaa la rabaa gacmaha gacanta midigbaa hoos bidix baa hoos mari midigtaad kor saaraysa ma saasaad odhanoo aggaad u foorayso waad qumaatiyoo dhudhunkaad ku toosinaysaa way iman doonta ma dhudhunkaad dabagelinoo saas baad u dabagelin mise waad gudba gacanta midig way inoo iman doontaa mara rajulu wamara nabigu wuxuu soo maray cafwan wamara suban wuxuu soo maray birajulin nin buu saxaabada ka mida wahuwa yusalii asagoo tukanaya waqad wadaca asagoo saaray yadahu lyusra gacantiisa bidix calyumna tii midigu saaray midigtiibuu hoos mariyey midigtiibu hoos mariyey buu sidaa qolyo sidaa dhih waad arki oo qolyo garba haystaad arki oo saa u tukanayo qolyo labada garab qabsanna waad arki oo saa u tukanayo qolyo waxaad arki saa u haysto xaggana aamusan oon hadlaynin qur-aan akhrin maayo faatax akhrin maayo waad gar weyn oo qolyahan suuqleyda ah oo masaajidkaasiis ku tukan jira waagii ugu dambaysay ayaan ku arki jiray dhowr goor baan la hadalla kariba weynayba ayib saasuu u qabsanhayaa wuu taagnaa inta salaad faataxa la akhriyo suuradna la akhriyo haddana wuu rukuuci saasuu salaadda ku dhammaysa wax walba sabee waa wadaadkii xajkii xajkii kii baan wada xajiriyey markaasuu baalla iskaalshooyinoo lowga oh ayuu gashaday wardaa baanu hawshaan jooji sheekayga fatwa iskaga tago meesha waxba sheegi maysid wadaad maskiinaad tahay warba shayga haddii khaladba lagu sheego dhibna usa kugu hayno waa laga fogaadaa salaadaadi iyo xajkaadi iyo usan dhib kaaga geysanayni marka iskaba haddayba sunna khilaaf tahayna kaba sii daran kaba sii daran fantazacha nabigu markuu arkay saxaabi tukanhayo gacantii bidicay kor u jirto midigtana ay hoos taallo fantazacha wuu soo siibay midigtiibuu soo siibay ama bidixiibuu siibay oo jiiday fujiyey wawadaca alyumna midigtii buu saaray caluu sara tii bidix dusheedu saaray sidaasuu nabigu yeelay ninka asaga ah ibnu mascuud inu ahaabaa riwaayadka qaarkood tilmaamaya saxaabiga saa ku khaldamay ee gacantii bidix kor marshay midigtiina hoosgeeyey ibnu mascuud inu ahaaba riwaayad tilmaamaya xadiidkan sheekh wuxuu u tiiriyey axmed abu daawud iyo bisadin saxiix waxaa daciifiya barhkood sawaabkuna waa inuu saxiix yahay maxaa jira xadiidka laba wej buu ka yimaada xadiidka min xadiidi jaabir oo nilah maxamed xasan alwaasiti baa la tafuruday in laga dhiga xadiidkii jaabir ninkaasaa la tafuruday daara qudnina ceelka wuxuu ku xukumay inuu khata yahay kaas waxaa soo haray marka xadii ibnu mascuud xadii mascuud hal wadaad baa warsho oo ka qaata asaga oo abu cumaan annahdi la wadaadkaasi xajaaj ibn abi zayn minidaa ka qaata xajaaj ibn abi zayn laba arday wax ka warisa laba arday yaa wax ka wariya mid waa yaziid ibnu haarun alwaasiti wuu irsaaliye xadiidka mursal buu ka dhigay can abi cuثmaan الnahdi ana rasuul اlahi mara calىa rajulin abu cuثmaan nahdina waa taabici ninka labaad ee xadiidka wariya waa hushaym bashiir asagu mawsuul buu ka dhigo sidanuu ku wariyey ninka hushayma waxaa mutaabaceeyey maxamed yaziid alwasit in la yidhaahdo riwaayada mawsuulana raajaxa waana tadaarqudna uu rajaxay sidaa darteed waxaa saxiix yeelay ibnu sakan fii صaxaaxihi nawowi fii sharxi alkhulaasa cafwan ibnu qaطaan alfasi fii bayan اlwahm wاlihaam marka saasaa raajixa wadadalika ibn cabdilbar wuxuu yidhi wahushaymun axfadu minman arsal wahuwa sawaab hushaym ibnu bashiir alwaasiti iyo ibn harun alwaasiti haddii laysgarab dhigo hushaym baa xoogan waa isla egyihiin hushaym waxaa mutaabaciyey wadaad kaleo maxamed ibnu yaziid alwaasiti la yidhaahdo idan horaanba anaaba ku ceshanhaya ama kaa xog badnaaye haddaan garab helay maxaad moodaa boor baa kaa kici haddii idan riwaayada mawsuulada ayaa xoog badan xadiidku markaynu saxiixaba raajixa tadciifku ma tabar badno wadcuhumaa calى sadri gacanta midig inay sarrayn bidixna ay hoos mari waa ogaatay nebi maxamed la faray iyo ambiyadii nabigu xataa uu munkar u arkay oo uu takhyiiriyey saxaabiga ku dhacay uu ka bedelay haddaba xaggee la dhigi intayna wadcuha cala sadri ayna gaadhin xadiidkaa dareerinin khulaaso kooban fii jaamic tirmi markaynu soo maraynay xadiidka baabkan ku timidna uu wadaadku wuxuu yidhi saxaabada iyo taabiciintu masaladan waa isku khilaafeen waxayna u arkeen inay bannaan tahay gacmaha in la dhigo laabta in la saaro xudunta korko korkeeda in la dhigo in laga hoos mariyo intu ay bannaan tahay wa ra'w anna daalika waasicun waxay u arkeen saxaabadii iyo taabiciintii gacmaha ma laabta saari oo xudunta dushe korkeeda ah ma xudunta hoosteeda saari mnaasaha ku dhowaad geyn intuba waa waasi w sidaasay slku ay mareen axaadiista ku timid gacmaha in la saaro laabta la saaro laabta oon xudun agteed iyo meel udha midna aan la geynin dacfi baa ku jira xadii sidiisa ugu asaxay waa adag tahay in la helo marka aad yaan laskugu dhibin aad yaan laiskugu dhibin xanafiyadu waa aragteenoo xaggay qabsadeen xanafiyadu meesha xudunta hoosteeda ku dhagahayaan wadaadihii soomaaliyeed ee tabliiqa noqday ee ayaga raacayna madhabkaadi bay soo qaateen waxaad arki markay ku tukanaan gaaris masaajidoo aad tagtay meelaha iyagooba meelaha ku dhagan wahaabidan halkaa koray ku jirtaa xagee ahayd meeshay qabsan jireen soo halkaa maahayn ayib inaan la is-imtixaanin hoosna aan la aadin maxaa laga dooni meeshaa hoose xisaabaha ku dhow maxaa laga doonahaya korkaa iyo cunahana maxaa laga doonay dhexdana layska qabsado meeshan caloosha maaragta caloosha ballaceeda halkaa layska saaro iyadaa u sahlan agga iyadaa u sahlan xagga nasashada tan hoose waaa laga yaba gacma inay ku daalaan bas ay fooraraan inay gacanta hoos aado xisaab kale ay bilown waa laga yaabaa tan waaba lagu daala iyadu shaqilii saasaa u leedahay waaba ku daalay midda ayib inaad saa tirahdana murqaaba kugu geli maantao dhan marka dhexda in la qabsado yaa roon axaadiia ku timidna dacfi baa ku jira badankeed haddii salafka ay tawasuca u arkeen oy dhaheen in xudunta korkeeda la dhigo ama laga hoos mariyo ama laabta la saaro intuba waa waasic axmed asagu wuxuu laabta lamama saari karaba laabta iyadu maba la saari karaba wax sameeya ma hayno axmed uu ku adka asag hawsha iyada hoosaa loo dejiyo odhan jiray xudunta korkeeda ama hoosteeda marka Eh, waagii dawadasaxada cusbeedba aad iskugu dhib jiray baashan hadda waa laga yar fahmayste waagaas aad iskugu layn jiray wadcuhuma cala sadri laabta in la saaro gacmaha wa kaana wuxuu nabi sal l slam yadacu kii saara alyumna gacanta mid wuxuu yadacu mimna gacanta midig wuxuu dhigi jiro saarij calaa dahri kafi lyusra gacanta bidix sacabkeeda ee dumadowgeed dumakoraadka gacanta musaadu saari jira wاruska iyo cumaacumta cumaacumtan waa rusku waa kan meeshan ay sacabku iyo dhudhunku kala baxaan tana cumaacum la yidhahdaa rusku waa kan wasaacidu dhudhunka dhudhunkaana waa gaadhsiin jira wey halkan laga bilaabo ilaa halkaasay gaadhaysaa gacanta gacanta markaan sidaa dhaho waxay isku haysaa gacantii bidix dubkoraadkeeda kore oo sacabki ah cumaacumti ama cukura waxaa tirada daba cukura yidhaahdee ilaa dhudhunkii kale fiidiisa oo intaaba waa u gaadhsiin jiray wa kaana yadacu اlyumna calىa dahri kafi اlyusra wاruski cumaacumtuu gaadhsiin jiray oo halkan cukurada iyo wasaacidi dhudhunka intaaba gacanta way gaadhaysa midig way qabanaysa wey wa amara wuxuuna faray bidaalika arrinkaas asxaabahu buu faray wa amara bidaalika asxaabahu xoogo waxa ku jira iihaab marka haddaad saa u fiiriso waxay u egtay inuu sheekhu ujeed wuxuu nabigu faray ummadda in gacanta midig la dul saarata bidix ilaa ay gaadho cumaacumta iyo cukurada iyo dhudhunkuba gacantu ay gaadho middaa ma aha miduu ujeeda wuxuu ujeedaa axaadiia ahayd wadcu lyumna cala alyusra bas buu ujeedaa waa xadiidka sahal ibnu sacd saacidi buu ujeedaa wa amara wuxuu ummadda faray bidaalika arrinkaa in gacanta midig la dul saarata bidix oo ta bidix ay hoosayso midgtuna ay korayso nabig ummadda fare y intaasa loo ma aha waxa loo jeedo macni hadda u dambeeyey waad ifahanteen baan u malay yaan lagu khaldami wa kaana axyaanan mararka qaarkood nabigu wuxuu ahaa yaqbidu kii qabta bilyumna tamidig buu ku qaban jiray caalusta tabidix buu ku qaban jiray saaridda iyo qabashadu way kala duwan yihiin gacanta gacanta in la saaro waa macne in la qabtana macno wey qabashadu soo saab maaha saaridduna waa sida inaad dul dhigto iyo inaad tuujiso oo ad qabata labadaba nabigu waa samayn jire sheekhu marka wuxuu u arkaa labaduba inay bannaan yihiin marnaha la saha loo dul saaro marnaha lagu qabto saasuu leeyahay laakiin xadiidku waa hal xadiid sheegay wadciga iyo akhdiga iyo qabdiga markuu xadiidku hal xadiid yahay hal makhrajna leeyahay riwaayaadkuna iskhilaafaan waxaa la doonayaa inaad riwaayada rajaxan soo saarto inaad kiiba xugub madax banaan ka dhigta lama ogolo qur-aankaa hawshaa la ogolyahay qiraa'aadka sabcada ama cashan mutawaatirada qira'a qira'a hadday khilaafto oo alfaaddi qur-aanku ay kala duwanaadaan mid walbana macno gooni ay faa'iidaynayso kullu qiraa'atin tuxsabu ala annaha aayatun calaa xidda marka tafsiirka aad maraysa iyo fiqiyaadka iyo axkaamta laga qadan qiraa'o walba lafdigeed waxaa loo ictibaarin ka aayad madax bannaan laakiin xadiidku waa ka duwan yahay oo alfaadaani qur-aanku way ka duwan tahay alfaadda axaadiista axaadiista waxaa galay riwaaya bilmacna qur-aanku ma galo soo sidaa ma ah idan lafdigii nabiga ka sugnaa waa inaad dhiraandhiriso kala socdo ilaa aad soo saarto weedhii nabiga ka sugnayd miday ahayd kadibna hal xugmaad ka qaadato nabigu inuu akhdi samayn jiray iyo qabdi iyo inuu wadci samayn jiray labada inaad kala soo saartaa la raba ila xadidka waa makraj waaxida marka khulaasadu waa maxay kullu qaabidin fahwa waadicun walaysa kullu waadicin qaabida nin walboo gacanta qabtay wuu saaray laakiin nin walboo gacanta meesha saaray ma qabanin matamiso maa markaan saa dhaho gacanti gacan baan dul saaray laakiin maanan tuujinin soo sidaa ma haddaan laakiin saa aan sira aan aan dhaho maxaan sameeyey saaridii maxaan isku daray iyo qabasho marka asagu sheekhu marka sidaasu qaba wuxuu leeya waa mid walba suu doonaya ha sameeyo marna qabo marna dul dhig way bannaan tahay wadaadda xanafiyuhu naqdinaya oo sheekhu wuxuu leeya iyadu bidcay la yimaado waxay dhaheen aan isku darro gacanta waxay dhaheen saddex faroodna ha la dul saaro gacanta labana ha lagu qabto oo waa sidee ma u jeedaan saddex farood awe suul iyo faryadina saa la dhahay dheh waaba imtixaanba arulusul agga ge laba fidi waa hawl yar adag waxa waxay u jeedaan inay jamciyaan isu keenaan qabdigii iyo wadcigii ayb siduu kuu sahlan yahay dhibba malaha wa kaana yadacuhumaa nabigu wuxuu saari jiray labada gacmood cala sadri laabta xabadkuu saari jiray halkaasay qotarsan jireen sadru waata halkan waa calooshi soo laab iyo laba kala yaqaana calool laba kala yaqaano meeshaa laabxunshada ee lafuhu ku dhammaadaan wixii ka hooseeya calool weeye xudunna waa taqaanaa inta kore ee saablayd ee lafta ah ayuu saari jiray naasa haddaad gaadhana markaa lama rabo kaa unduwaa la yidhaahdaa xadiidka marka sheegaya laabta waa riwaaya min xadiii waal ibn xujri ah waana daciifu cinda alxufaa iyo riwaaya min xadiii hulb atai an dacfi baa ku jira dacfi baa idna ku jira laakiin labadaa riwaaya marka laisu geeyo sanadkana la fiiriyo wuxuu sheeku leeyahay way isoojisanayaan way isxoojisanayaan anugu marka ilama qumana in laga dhigo sunna nabi maxamed inuu laabta saari jiray ah saxaabada iyo taabiciintu intuba waa samayn jireen inay laabta saaraan inay surada saaraan inay ka hoosmariya ay surada korkeedaan ujeedaa iyo inay ka hoosmariyaan haddii tirmidi uu soo guuriyey iyo axmed uu soo guuriyeen ana dalika waasic min asaxaaba wataabiciin horaana aynu isku ogayn nusuusta waa in loo fahmo sidii salafku u fahmay inaan la isku ibin baa lagu arkaa xadiidku markaasi sheekhu asagu waa taxsiiniyaan lakin wadaado badan way daciifinayaan xagga sanadka oy wadaado daciifiyan waa khata xadiidka waail waa saxiix xadiidka hulb aai wiilkiisa qaybsna waa saxiix waxaa la duri karo waxaa weeye riwaayada waail xadiidka ku jirta iyo midda hulbi ku jirta ee sheegaysa sadriga in la saaro keliya amaa labada xadiidba way sugan yihiin labada xadiid macno badan bay sheegayaan oo wadcigi baa ku jira midigta in lagu qabto bidixda lagu qabto iyo in nabigu salaadu qaabka oga baxay waa xadiid dheer wey ibn xibbaan baa saxiixiyey abu cali tuusi tirmidi ibn cabdilbar aymo badan baa ka hadlay marka xadiidku waa sugan waxaa aan ka hadlayna waxaa waaya riwaaya munfarida fi xadiidi waa'il wa riwaaya munfarida fi xadiidi hulbi aطaa'i oo tilmaamaysa wadcu اlaydi calى اsadri middaa dacfi baa ku jira wa kaana salى الlahu alay waslam nabig wuxuu ayaanha ummadda kii ka reeba can اlاkhtisaari keliya qabsiga fi salaad salaadda la keliya qabsato inaad sidaa tirado keliyaha qabsato lama ogolo daahiriyadu waxay dhan salaadda way ku baraysaa bay dhayagu adoo tukan haddaad keliyaha qabsada haweenkii haween haweenay bilcaansheek usoo diyaargarowda sidii haddaad keliyaha ku dhegto salaaddii waa badalay dheheen ayagu maxaa jira waxay nabigaa kaa reebay waa manhiyun canhu wالnahyu yaqtadi اlfasaad kul man talabasa bimanhiyin canhu fii cibaada facibaadatu baailay taagayin qaaciday leeyihin iyagu halkaasay kula marhayaan wa huwa ikhtisaarkuna alsalbu waa isgegidda ama macatab isu ekaysiinta alladii salbigaasoo kaana yanhaa can ummad oo ka reebi jiray markaas sidaad tidhaahdo waxaad u eg tahay baalkii mucatabkaas saliib soo soo istilaab ma ah laba garbaaboo sidaa ah iyo mid dheeroo sidaa ah. soo sidaa ma ah markaas sidaad tiraado maxaad samaysa madaxa iyo kurki muxuu noqday iyo lugaha kii dheeraa labadan garabna halis wey marka adoo ilaahay caabuday inaad sidii macatarku u istaagto ood macatabiye noqoto maxamadiya lagu ogaaya halis wey marka waa hawl khatar ah macaanida loo diiday ee loo nahayey fuqahadu iyo culamadu wax badan bay sheegaan wadaadda waxay dhaheen waxaa loo diiday ahlu naarkaa ku nasta ahlu naarkaa marka la naaro ee la afuufo ee la shido bay inta nasiya ka dhigtaan ruux muminoo naar ka carrayo ilaahay baryahaya inuu ahlunaar isu ekeysay lama ogolo culmo kale waxay sheegeen oo taabiciin badan ay kamid yihiin saxaababa ay kamid yihiin yuhuudda iyo nasarada sidaa u tukaday dheh ayaga qaabkaa u tukada o gacmaha u qabsada marka in gaalada la khilaafana waynu isku ogeyn macaani badanba waa la sheegaa almuhim waxaa weeye nabigaa ummadda ka reebay yaan lala imanin ama tashabuh gaal ha noqoto ama dhaqan ahlunaar ha noqoto ama macno kale baa ku jire baab الnadr ilىa mawdic الsujuud wuxuu baab yahay in la fiiriyo meesha aad ku tukanayso iyo wlkhushuucu in la xasilo salaada lagu xasilo oo aan indhaha la taagin oon meelaha la firfiirinin madaahibta markaynu soo khulaasayno madaahibta badankood waxay qabaan markaad salaada gasho gobta aad ku sujuudaysa wejigaada aad dhigaysa fiiri si indhaha usoo urursamaan xaggana aadan u bixin oo maqano jooga adan u noqonin markaa sidaa tiraahdo wixii marhaya baad isha la raaci oo kii kalead la raaci oo xaggaad fiirin oo waadan qorarsan marka qaarkood marka shaydaankuna uu ku kabageli waa halis wey laakiin markaad meeshan fiirinayso xoogow indhaha way urursan yihiin qalbigaaduna inta badan bixi mahayo salaadana sahwi badan kaa geli maayo marka shaaficiyada xanaabilada xanafiyadu akar اfuqaha waxay qabaan annadaru ilaa mawdici sujuud baa sunno ah maalikiya waxay qabaan ibladaa la irin bay abaan halkaasaa la irin cirkay dhulku meesha iska abtaan baa la irin bay dheen maxaa u dliishateen waay dh waxaan u deliishanay saxaabadu waxay dh nabi maxamed markuu tukanayo duhur iyo casar inuu qur-aan akrin waxaan ku garan jiray garhkiisa dhaqdhaqaaqiisa mar hadday garhka dhaqdhaqaaqiisa arkeen waxay dhaheen maalikiyu waxay taa kutusaysaa nabigay fiirin hayeen nin hoos fiirin haya ruuxa ka horeeya afkiisisuu leeyahay inuu wax ahrinhaye inuu daamanka dhaqaajin inuu dibnaha dhaqaajin miyuu arki karaa mayay dheheen taa macna waxaa weeye saxaabadu nabigay fiirin jireen bimacnaa qibladay fiirin jireen walidaalikay ogaadeen nabigu inuu bishaman dhaqaajinayo oo wax akrinhayo halkaasay daliil kale mahay halkaasay ku dhegeen halkaasay ayagu ku dhegeen ayib midda kale waxay dheheen qiblada in la fiiriyo waxaan u taagan yadaan qaabilay iyada waa indaha lagu fayaxiyay leeyihi ayagu macaanidaasay ka hadlaan maaliki maalikiya waa laga xoog badan yahay maalikiya waa laga xoog badan yahay wa kaana sala allahu alayh waali wasalam idaa sallaa markuu tukanayo idaa sallaa markuu salaad galaa loo jeedaay طaطa'a ra'sahu madaxiisuu foorarin jiray طaطa'a ra'sahu madaxuu degalku laalaadin jiray wey khushuuc baa ku jirta waa inaad foorsato sidaa tiraahdo madaxa aad soo celiso cerka firinin xaggana adaan firinin aad sidaa tiraahdo warama waa geli jiray bibasarihi araggiisa iyo indhihiisa naxw اlardi xagga dhulkuu fiirin jiray naxw اlardi ay jihat اlardi dhulkuu fiirin jiray hoostiisa xadiidkan adugu daara qudni iyo bayhaqi iyo dahabi ibn rajab waxay rajaxaan inuu yahay mursal xadiidku waa min xadiii ibn siriin an abi hurayra can abi hurayra sida raajixa min xayu sinaaca alxadiiiya xadiidku waa mursal oo inaan abu hurayre laga warin nabi maxamed aan loo tirinin baa sax ah laakiin ibnu siriin baa nabiga u tiirin jiray maxamed ibnu siriin rasuulka ilahay baa sidaa dhihi jiray sidaasuu samayn jiray buu yidhi sheekh albani hawshaa marka gar iyo xujo ku noqon mayso oo ibnu siriin cinda almuxadiثiin maraasiilhu صixaax wa maraasiilu ibni siriin wa ibraahim الnakhaci wالshacbi iyo jamaaco noocaasa mursalkoodu waa ka saxiix mursalo ibnu siriin waxaa laga soo qaadaa cinda almuxadiثiin inuu lamid yahay kalmawsuuli xadii mawsuuli lamid yahay mawsuuli hadda mursal hadda waa lasoo barta bayqunida waa lasoo jacbursadaan marinhaya aniga lama weydiin karo marka ibnu siriin yaa wuxuu odhan jiray wa habata ana rasuul lah sal slam kaana idaa sallaa طaطa'a ra'sahu laba dhinac buu marka xadiidku ka xoog badan isagoo mursala yuu khatar ka noqonaya weliba uu la xoog yahay mawsuulkii dhanka kood waxaa weeye maraasilu ibni siriin waa صaxiixaة cinda اlxufaad dhanka labaadna waxaa weeye xadiidka mursalka ah wadaadkii irsaday hadduu ku dhaqmo ou qaato waxaa laga soo qaadaa inuu yahay tasxiix raawigu wuxuu leey wakaana bnu siriin yuxibu anlaa yujaawiza basarahu musalah anlaa yujaawiza basaruhu musalah ama anlaa yujaawiza basarahu musalah wa abatna wuu mar laba ibnu wuxuu wa kaanuu yastaxibuuna saxaabadu waxay jeclaayeen anlaa yujaawiza basarhu musalaah ruuxu in aragiisu uusan dhaafin meeshuu ku tukanay ood agga aad u taagin marka adiidku waa sugan yahay laakiin min xayu sanac waa mursal laakina waa mursalun ka saxiix min jihatayn min jihad in la xujaysto maraasilu ibnu siriin cinda alxufaad iyo in ninkii mursilkaa ee xadiidka irsaalay ku dhaqmay saxaabadan u tiiriyey xaggana uu samayn jiray ummaddana walamaa dakala kacbata kacbada nabigu markuu galay maa khalafa basaruhu mawdica sujuudihi xataa kharaja minha soosaa idima dhigno muusan kadib marin wey muusan kadib maa khalafa basaruhu muusan kadib marin baragiisu mawdica sujuudi meeshuu ku sujuuda inuu fiirin hayo xataa kharaja lahu nabigu ka baxay minha min alkacb uu ka soo baxay xadiidkan wuxuu ku yimaadaa min xadiid caaisha ibnu khusayme iyo xaakim baa saxiixiya abu xaatim araasina waa xadiid munkar uu yidhaahdaa dahabina sidaasuu ku raacay raasi uu sheegay marka xadiid caaisha sanadkiisa marka la fiiriyo abu xaatim araasi baa ku gar leh laakiin shawaahid dhowr ayuu xadiidku leeyahay sheekh albanina asalka uu ku tilmaamay marka intaasuu ku sugnaan baad moodaa wa qaala wuxuuna yidhi laa ynbaغii ma haboon nabigu dhihi jiray sal ه lay slam an yakuuna inuu ahaado fi lbeyti kacbada gudaheeda shay-un shay inuu ku jiro kacbada gudaheeda ma haboono mana fiicno yashqalu mashhuuliyo hawliya almusaliya can salaatihi baa loo jeedaa beytka iyo kacbada dhexdooda in laga helo maba ma fiicno shay mashquulinaha ruuxii musaligaha marka wankii lagu furtay nebiy llaahi ismaaciil ba ay ku sawireen ibraahim iyo ismaaciil bay sawirkoodi ku dhigeen quraysh iyo jaahiliyadii waxaas uma nabigu wakii ka tartire baabiiyey ayib marka masaajidda iyo meelaha lagu cibaadaysan sawiraha dadka mashquulinhay iyo bilicda aad u quruxsan iyo xararka dadka waxaaso dhan lama ogolo laa ymbaii fi shaarici waa lafdi culus yaxrum iyo laa yaxul ata way ka adag tahay laa ymbaii hadday hadal caadia ah ku timaado ma xoog badno ma haboono wey laakiin maa ymbai iyo laa ymbaii hadday ku timaado fii kalaam اllahi wa kalaami rasuulihi waa min ashaddi siyaq الtaxriimi wاlmanci wmaa ynbaغii lلraxmaani an yatakida walada wma callamnaahu الshicra wmaa ynbaغii lahu hada laa ynbaغii lilmuttaqiin laa ynbaغii fi sunati muxamadi wa kalaam الlah waa xoog badan tahay waxaa loo isticmaalaa shayga mustaxiilka ah ama aad iyo aad sharcigu u diidan yahay marka aada laskaga ilaaliyo baydkii haddii la yidhi ma bannaano ama lama ogolo wax mashquuliya ruuxii muslimka ee tukanayay inuu dhex yaallo masaajiduna sidaasoo kale wey rooga la dhigay waa in laga fiirsado roog baleen ah oo hal midab ah oon xarxardhanayn oon dadkaan mashquulinaynin balha maanta fiirno dhibarka agge laga keenay muxuu ahaa oo dib firin guriga ma dhiga taaba oo lama ogolo dadku ma ogtahay naftan shaydaanba waa joogaan naftuna addunya iska jeceshahay xararka haday aragta indhaha la raacaysa waxaa fiican bahal baleen oo hal midab ah in la dhigo qolya waaaan yaman ugu tagay oo <laughs> yamaniyiin meel maraakisa joogay masaajidda waay intuu la dhiga bidca wey masaajidka waa la dhisi waa la sibdhin mutileel ama shamiito fiican baa si fiican loogu simi sidix ba laga dhigi salax oo kale ah hal shayna dhigi maayaan mara yar ma dhigahayaan karbaash iska daarooge kadiifad salle ma dhigahayaan markaasaa boorka ka kacaya masaajidka kabihii la soo gelahayaan markaskii dambaaj shamuuqbal uu joogi jiray waa aan tagay afar habeen aan joogo waad la yaabaysa adoo sujuudsan oo eh, tukanhaya yaa nin kabaha baf baf baf ku haya agtaada ku istaagay sanka boorka baa buf kaa geli sanboor ninka qaba fiix buu la kacahaya taana waa rafaad haddee taana waa lagu baabi'i ayib cajiib waxaan ku arkay soomaalidu ma og tahay soomaalidu waa qoys aad u khayr badan weeye markaad fiiriso kitaabka qur-aanka aad bay soomalidu u ixtiraabaan waa arkaysa aan ku arka qolyahaas kitaab qur-aana meesha bukhaari iyo muslim buu saas u duldhiganaya wuxuu kor saarahaya kitaab qur-aan u akhrisanaya asagoo kaba qabo ag taagan yahay garb istaag waxaa laga yaba inu ku istaago barkood baa laga yaba ina ku tirsadaa afartii maalmood la joog waan isku rafaadnay kuwa soomaalida meeshu war sidan waa maxay wadaada waxaa le waxaa kugu dambeeya baqaaya xoogow xoogow waa kugu dambaysa waxay ugu dambaysa wixii ixtiraam darro weeye iskaga taga yacni waa rafaad waa rafaad masaajidu ha laga ilaaliyo xarxararka iyo quruxda zaa'idkaa ee dadka mashquulinaya taa macnaheedu maaha xerigeel ha laga dhigana ma aha wa qaala sal lay slam wa kaana waxaa nabig sal sl yanha ummadda kii ka reeba can rafci اlbasari ila asamaa indhaha cirka in loo taago cirka in la fiirsho wa yu-akidu waana adkayn jira nabigu fi nahyi ka reebidda layska reebo can rafci اlbasari ila asamaa cirka in la dhowrana aad buu nabigu u dhudhuujiyey ummadda waa ka reeba xataa qaala ilaa uu yidhi layantahiyanna way ka harhayaan aqwaamun qolyo yarfacuuna kor u dhigaya absaarum araggooda ila samaa cirka fiirinaya fi salaad salaada gudaheeda aw amase laa tarjic u soo laaban mayso ilahum xaggooda absaarum araggooda usooba laaban maayo waa habaar ama ilahay ha ku ciqaabi ama ha ku ciqaabo wey marka waaba halis wey indhaha inuusan saan lagaaga dafin ama lagaaga qaadinba hoos fiiri wey khushuuc baa loo baahan yahay indha taagiddu xoogow kibir iyo santaagiddu iyo isbahanbihin la-aan baa ku jirta khushuuc iyo tadallul iyo istikaana inay kaa muuqata la rabaa ood hoos fiiriso ood hogato ayib inaad madax taagta ma wa fii riwaaya riwaaya waxaa ku jirta kale aw latuktafanna waxaa la dafi oo la qaadi absaarahum aragoodii baa la qaadahaya wa fii xadiiin aakhara xadiid kale waxaa ku yimid faidaa sallaytum haddaad tukanaysaan falaa taltafitu ha gaardaymoonina gaardaymoodka gadaama dhagabadka lama rabo falaa taltafitu faina allaha subxaanaه wa tacaala yansibu waa qotominaya ama waa qaabilinaya wajha wejigiisa liwajhi cabdihi addoonkiisa wejigiisabuu qaabilinayaa fii salaatihi salaadiisa gudaheeda intuu ku jiro addoonku maa lam yaltafit haduusan gaardaymoonin ama uusan jalleecin dhinacyada idan ilaahay baad qaabishay waa ku soo qaabilahaya ilaahay xurmee oo salaadada xurmee oo shareecada xurmee gaardaymoodku waxay tusaysaa ixtiraam la'aan quursi bay tusaysaa sabab wadaad haddaad xurmaynaysa markaad la fadhido asagoo hadlahaya ama ku war kuu wada haddaad xagga iska fiirso telefoonka aad yar kiciso oo maxaad u arkaysaa ixtiraam darramo tahay waalidkaa kula hadlay inaad meelaha iska fiirisood xoqotaysay tahay shay nin mas-uul ah oo adiga kaa sarreeya ood ka cabsanayso markaad hortoogto miyaa mindhaha taag ood gegi ood fiirin asaga mise mise waad meelaha waa gardaymoon sida dawaacadii abada tacdiim iyo ixtiraam baa lagaa rabaa mawduuc sujuudu ha fiiri foorarso khushuuc ha ah, ah, kaa muuqato gaardaymoodka iska ilaali fain allaha yansibu wajhahu liwajhi cabdihi fii salaati maa lam yaltafit kutub alcaqaa'id ha loogu laabto tafsiirka xadiidka anu waxa iga khuseeya daahirkaa wa qaala aydan mar wuxuu yidhi can italafuti gaardaymoodka milicsiga nabigu wuxuu ka yidhi ikhtilaasun dafid weeye yakhtalisuhu shayaanu shaydaanku uu ka dafahayo min salaati اlcabdi addoonka salaadiisa adoo mararka qaarkood waa aggaa si khiyaar aanada lahayn saasaad dhihi baa la kacay qayb ah uu ku waswaasiyey mashruuc kugu furay tash marka xisaab la kacay markuu qayb fujistay fujiskii baad dareemaysaa saasaad leedahay adoo agga yidhi baad ark weliba inta bidixdaa loo boodaa asagaa aadaanu maynaya baalki waa kagu dhaqaaqa ikhtilaasun dafid weeye shaydaanku u dafay yakhtalisu uu ka dafahayo ashayطaanu min salaati اlcabdi addoonka salaadiisa wax ka qaatay uu kala cararay sidii nin xoolo la joogo waraaba neef kala cararay meeshuu u dhaqaaqay soo u boodi maayo adna meeshii salaada loola dhaqaaqay baad oroday marka aadaha laskaga ilaya laga taxadaro wey wa qaala sal اla alay slam rasulka ilah wuxuu yidhi laa yazaalu اllahu ilaahay ka zuuli maayo muqbilan inuu ku soo jeedo oo uu soo qaabishan yahay cala alcabdi addoonkii waa ixtiraam iyo weynayn addoonka rabbi weynaya addoonka daciifka rabbi abuuray buu ixtiraamaya ayib cala lcabdi addoonku inuu soo qaabilshan yahay fii salaati intuu salaada gudaheeda ku jiro maa lam yaltafit hadduusan gaardaymoonin faidaa sarafa hadduu leexiyo addoonku wajhahu wejigiisa ilaahay ka leexiye qibladii ka leexiyo insarafa canhu allasna waa ka jeesadaa wanahaa can alaain saddex buu nab ilaahay ummadda ka reebay wanaha sal l slm can alaain saddexna umadda waa ka reebay can nuqratin kawin la kawiya salaadi sujuudi nuqrada waa kawin soomaalida qooleyda iyo digaagta iyo markay wax abbahan shimiruhu saasay ugu dhufanayaan waxay gurbanayaan ama qadanayaan oo kale saasay leeyihin si sahlan oo la dafan bay u qadanayaan afkoodii baa dhuuban oo wax saa usoo godan oo waay inay wax gurtaan baaba loogu talagalay waad aragteen marka sujuuddaadii sidii shimbir wax guranaysa ama oo wejiga dhulka qabadsii oo kunab weliba can nuqratin kawin buu nabigu umadda ka reebay ka nuqrati diiki kawinta diigoo kale ah digaagoo kale ah ama iyo wa iqcaain fadhi fadh fadhi eh, daanyeer dan daanyeerin bin aan fadhi ay weeye iqcaau waa kadoloobsiga kadoloobsiga sumata in salka intii la dhigo lugaha la qotansho jilbaha lasoo laabo weeye sida eygu u fadhiisto eygu sumad in arag eygu bsm libaaxa u fadhiisto eyga u fadhiisto bisada u fadhiisto wax wal dugaag o u fadhiista xaga laabanta ma laha dugaagu inaad aragtee halkan ma laha cumaacumta bisa laabanta iyo halkaas cidudaa kore iyo halkan bay jeenigoodu ka laabmaa soo ma taqaanaa middan may laha markuu fadhiisanaya markii eygii wax la halmaala qaarka dambu ku fadhiisan lugaha dambana wuu laaban kuwana wuu qutamin marka salka intaad dhigato labada gacmood inaad meeshan dhigato lawyahana soo taagtaa la diidan yahay sidaa hadda xuseen qallaaf fadhiyo Mm, sidaas lama ogolo sidaas wey wa icaa'in fadhi daanyeerayn oo ka icaai lkalbi eyga fadhigiisoo kale ana lama ogolo waa nabiga ummadda ka reebay daanyeerkuna sidaas u fadhiistaa asoo laftirkiisu agahiisuna agasu ma laabanto waa isku mid waltifaatin gaardaymood buu ummadda nabiga ka reebay ama milicsi kaltifaati aclabi dawacadoo kale ah. dawacada say u gaardaymooto dawacadu maanta saasay ku hayan markay socoto wa way taxadar badan tahay cadow badanna way leedahay marka waa had iyo kahor waa waa waa heegan wey iyadu intay ordayso aggay fiirin waay ayad afka ku dhufatay iyo waay dishay iyo wa iyada daba socdo waxaas o dhan bay fiirinaysa marka aduguna saa ha yeelin wey xadiidkaani wuxuu ka yimi xadid abi hurayra u ka yimaadaa xadiidkan waa naha can alaain ah dacfi baana ku jira sanadkiisa laakiin shawaahid badan buu leeyahay saasuna sheekhu ku xoojiyey hada wabilahi towfiiq